ducan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiyo aad ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalnimo sabdiya taarikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka bisha koowaad ee janaayo sannadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid noqon doona hogaamiyaha xisbigooda jir ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya oo dalbaday in la takooro mas-uuliyiinta heshiiska la galo dowladda itoobiya madaxweyne xasan sheekh oo magaalada qaahira ee dalka masar uga qaybgelaya kulamo ka dhan ah damaca itoobiya ee badda soomaaliya maamulka magaalada burco oo ka warbixiyey weerar ay dad badani waa weerar ay dadku ku dhinteen oo nin madax loogu jiro uu geystay qodobada kale aad barnaamijku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona ku dhowaad shan iyo toban ruux oo ku dhintay dab ka kacay iskuul ku yaala dalka shiinaha qoyska hoggaamiyaha gaangiska ekwador oo laga musaafuriyey waddanka argentiin iyo xubin sare oo ka tirsan golaha dagaalka israa'il oo sheegay in kooxda iskacaabinta ee xamaas aan laga adkaan karin marka loo eego dagaalka haatan soconaya qodobadaas wixii kale nugu soo korra xubnaha joogtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulahi maxamed cali ayaa soo saare halkan idinkala socodsiinaya cabdiraxmaan kiisa ayaa farsameynaya mar iyo ogaal jira waa jaraa'idqiimale nuugaha jidhkii baraa jabadkii la soo maraye noloshu waa nabaad Barlamaanka jira dayada jira sidadii horay u jiraysaabadayada jira sidadii horay u jiraysaa wajiga sidadii horey u jiraysaabadayada jira sidadii horey u jiraysaa ayadaa la wadaajamay cadow jiriin ayaa yimi qaar kalluun jillaabiyo qaar suusoo jidmariyo jirida hawdhigaayo waxaan jiriin ku doodaa ma afku ku jarayaa wadayada jira sidadii hore u jiraysaa batayada jira sididii hore u jiraysa batayada la wada jamay cadow jiriin ayaa yimid qaar kalluunji jilaabtiyo qaar susoo jid mariyo jiridaha dhigaayo intaasi ku dhaafanaysa sixida furta barnaamijka ogaal aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inaadan bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damaca nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar marka lagu soo dhawaada barnaamijka ogaale idaacadda kulmiye qeybaa hore barnaamijka ayaan guda galaynaa waxaana ku bilaabeynaa wararka la xiriira ee eh, damaca etoobiya ee badda soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday eh, dadaalo diblomaasiyadeed oo ay dowladda soomaaliya ay sameyneyso kuwaas oo ay ku dooneyso in ay ku xoojiso dagaalka diblomaasiyadeed ee kula jirta dowladda etoobiya oo kusoo xadgudubtay madax banaanida soomaaliya kadib markii heshiis is-afgarada ay la gashay somalilan heshiiskaas waxa uu dhigayay in qeyb kamid a ah badda iyo beriga soomaaliya la siiyo etoobiya balse dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa si adag arrintaasi uga hortimid maalmihii ugu dambeeyay waxaa dhacay kulamo ay yeesheen ururada jaamacadda carabta urur goboleedka igad iyo sidoo kale ururka eh, loo soo gaabiyo naam oo ah dalalka isbahaysiga dhexdhexaadka ah waxaana jira in dhammaantoodba dowladda soomaaliya ay ka sheegtay in ay si adag uga soo horjeedo damaca itoobiya ee badda soomaaliya waxayna ka digtay cawaaqib xumo arrintaasi ka dhalan karta waxaana kulankii ay yeesheen goboleedka igad qodobo kasoo baxay lagu sheegay inay ahaayeen ilaa iyo saddex qodob saddexda qodob waxay ka lahaayeen Ah, oo lagu yiri war-saxaafadeedka kasoo baxay kulanka marka uu soo gabagaboobo kadib ururku waxa uu aada uga walaacsan yahay isbedelka cusub ee ku yimid xiriirka udhexeeya jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya iyo sidoo kale jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qodobka labaad ayaa lagu yiri igad waxay si adag u xaqiijinaysaa mabda-a lama dhaafaanka ah ee ilaalinta iyo dhowrista madaxbanaanida banaanida wadajirka iyo midnimada dhowleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo in eh, macaamil kasta uu ilaaliyo mabaadida asaasiga ah ee kor ku xusan iyo in heshiis iyo wadaxaajood kasta ay ku dhacaan ogolaanshaha dowlada federaalk soomaaliya qodobka saddexaadna waxaa lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa jamhuuriyadda federaalka dimuqraadiga ee etoobiya iyo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in ay qaboojiyaan xiisada badelkeedana ay yeeshaan wadahadal wax ku oola horeyna waxaa jirta in dowladda federaalk soomaaliya iskaga diiday in la furo wadaxaajood udhexeeya soomaaliya iyo etoobiya waxaana ay dowlada soomaaliya sheegtay in wadaxaajoodka ama wadahadalka uu imaan karo kadib markii ay etoobiya ay ka laabato waxaa loogu yeeray heshiiska afgaradka ee la gaartay somalilan sidoo kale madaxweynaha jumhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu khudbad ka jeediyey hogaamiyaasha dalalka isbaheysiga dhexdhexaadka ee naam kulan ay ku yeesheen magaalada kambaale ee caasimada wadanka uganda waxaana uu soo bandhigay mowqifka dowlada soomaaliya ee ku aadan xadgudubka dowlada itoobiya iyo cawaaqib xumada arintaasi ka dhalan karta waxaana uu sidoo kale uu sheegay in arintaasi si wadajira ah ay uga falcelinayaan dhammaanba dadka soomaaliyeed madaxweyne xasan sheekh ayaa yidhi cawaaqib xumada ka dhalan karta is-afgaradkan waxaa aad looga xumaado eh, waa wax aada looga xumaado mana ahan keliya mid khatar ku ah madax banaanida dhowleed ee soomaaliya sidoo kale waxa uu halis ku yahay xasiloonida gobolka waxa uuna fursad cusub siinaya ayuu yidhi argagixisada ka jirta gobolka maruu arrimahaasi ka hadleeyay waxa uu yidhi excellencies ladies and gentlemen somalia as a member of this mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya iyada oo xubin ka ah isbahaysigan la qadariyo ayay had iyo jeer u helisaa mabaadi'da madax bannaanida midnimada dhuleed iyo faragelin la'aanta dalalka sida uu dhigayo cahdiga naam haddaba dhowaan dowladda etoobiya ma qarsan ficilladeeda waaweyn ee khatarta ku ah naam iyo mabaadi'da aasaasiga u ah nabadda iyo xasilloonnida gobolka kowdii janaayo laba kun afar iyo labaatan ra-iisul wasaaraha etoobiya abiya axmed waxa uu is-afgarad sharci darre ah la saxiixday mid ka mida ah madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya kaasi oo xadgudub ku ah madax bannaanida dhuleed ee dalkeenna is-afgaradkan waxa uu etoobiya u oggolaanayaa inay galaan xeebaheenna oo ay si cad ugu xadgudbaan qarannimada dalkeenna shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah haddaba waxaan mar kale ku celinayaa inay soomaaliya diyaar u tahay inay ka qayb gasho wadahadallo loo dhan yahay heshiisyo ganacsi oo faa'iido u leh labada dhinac isla markaana waafaqsan qaynuunka caalamiga ah waxaa jira fursado badan gobolka iyo caalamkaba sida hindisaha geeska afrika iyo kan istaraatiijiyadda badda cas ee igaad waxa ay bixinayaan fursado dhab ah iyo iskaashiyo ilbaxnimo leh sida midka ka dhexeeya dalkan yuganda oo aan bad lahayn iyo dalka kenya si kastaba ha ahaatee ma jirto cid isku dayi karta inay bixiso dhul soomaaliyeed aniga oo ah madaxweynaha soomaaliya ama madaxda dowlad goboleedyada sida muuse biixi oo kale waana sharci darro aysan dadka soomaaliyeed aqbali doonin marnaba cawaaqib xumada ka dhalan karta is-afgaradkan waa wax aad looga xumaado mana ahan keliya mid khatar ku ah madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya ee sidoo kale waxa uu halis ku yahay xasiloonnida gobolka isaga oo fursad siinaya argagixisada ma oggolaan karno in argagixisada loo faa'iideeyo wakhtigan lagu jiro dabargoynteeda tani waxa ay meesha ka saaraysaa dadaalladii iyo horumaradii ay soomaaliya ku tallaabsatay muddooyinkii u dambeeyey oo ay ku jiraan horumarrada la taaban karo ee horumarinta maamulka dhaqaalaha iyo amniga sida lagu aasaasay xubnaha naam soomaaliya waxa ay leedahay taariikh weyn oo uga qayb qaadatay faa'iidada heer gobol waxaan hadda eegaynaa dhaqdhaqaaqyada socda waxaynu ilaalinaynaa nabadda iyo iskaashiga gobolka waxaynu ku taagnaanaynaa diidmadeenna ka dhanka ah xadgudubyada etoobiya ee sharciyada caalamiga ah waxaan kula talinayaa golahan inay mowqif adag ka istaagaan ilaalinta midnimada geyiga soomaaliya iyo madax bannaanida dalkeenna si aynu u qaadno tallaabooyin wada jira oo lagu ixtiraamayo sharciyada caalamiga ah iyo xeerarka muhiimka u ah hubinta nabadda iyo joogtaynta xasiloonida gobolka xilliyadan adag waad ku mahadsan mahadsantihiin taageeradiinna la'aan iyo wadajirka aad muujiseen tani waxay ilaalin kartaa mabaadi'da isbahaysigan waxayna xaqiijin kartaa adduun cadaalad badan oo nabad ah mahadsanidin kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay khudbad ka horjeedinaya hogaamiyaasha dalalka isbahaysiga dhexdhexaadka ah ee naam loo soo gaabiyo waxaana sidaad maqlayseen uu sheegay in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto heshiiska isafgaradka ay gaareen soomaaliya iyo itoobiya aan iraahdee waa etoobiya iyo somalilan haddii aanan si deg deg ah arintaasi looga laaban hogaamiyaha xisbigooda jir ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa mar kale waxa uu si adag uga hadlay damaca etoobiya ee soomaaliya balse waxa wax laga xumaado uu ku tilmaamay in mas-uuliyiinta soomaaliya qaarkood ay heshiisya ay la gaarayaan etoobiya iyadoo ay jirtay warar soo baxaya oo sheegaya in hogaamiyaasha dowlad goboleeda dalka jira qaarkood ay heshiisyo qarsoodi ah iyo kulamo qarsoodi ah ay la yeesheen madax ka tirsan dowladda etoobiya haddana waxa uu sheegay abdiraxmaan mashukuur in ay tahay in la takooro dhammaanba mas-uuliyiinta ee ku cadaato inay heshiisyo ay la galeen dowladda etoobiya war nin hadduu jiro dabadhilif ah oo dad damaca cadow shisheeye fulinaya daba socda waa inaan takoornaa hanaga dhashaa hadduu rabo ama somalilan ha joog ama xamar ha joog ama garow ha joog ama baydhabo ha joog ama dhuusamare ha joog ama kismaayo ha joog ninkii la arkaa waa in la takooraa soo maaha oo la yidhaahdaa kan dabadhilifi cadow u shaqaynaya dareen marka waxaa la yska rabaa oo loo kaga baahan yahay kii suwaan ku dagaalami kara kii aqoonii qoraal ku dagaalami kara kii international forum tegi kara tii qoraal diri kara adduunka hadda adduunkii hore ma ah adduunkii hore ma ah kii maaragtay mudaaharaad samayn kara kii dhaqaale contribut garay kara kii eh, xigmad iyo wacyi keeni kara oo ku biiri kara laakiin hogaanka qaranka maxaa laga rabaa iyo dowladda laanteeda fulinta inay waxaas u dhagadugul yihiin up to the challenge taxadiga inay eh, la mid yihiin xaaladii hore ma lagu jiri karo wax dhaawacaya qaranka soomaaliya hadday sameeyaan dowladda waa inay tallaabtii ku habboon ka qaado mana u malaynaya si caalan oola kulmi karaan dhuumashaday kula kulmi karaan maahane ayaga naftooda miirkooday qabaan siday wax u dhaceen aan sheegaa sidii u dhaceen sidii wax u dhaceen nimankaas weliba oo hadda madaxda ah talaan siinaya hataa haddii aad tabartiina iyo cabsi ina gasho waxaa dhahdaan wixii national defensi ah iyo wixii arrimo dibadeed ah dastuurka soomaaliya waxuu siinayaa dowladda federaalka ah eh. hataa hataa caqli la imaadama marsiye ah laakiin xaaladan ninkii dowladdaas damaceenna soo dalkeenna iyo dadnimadeenna damacday luuq la gala asagoo dhabarjibinaya qaranka soomaaliyeed waa halis alla xaniyaha sida la sheegto dalka gudihiisa ma ka warrami kartaa adi muuse biixi dhegeyso wax afkiiska baxa raganimada uu sheeganayo iyo adduunka uu sheeganayo ah. markaad maamul goboleeda dhegeysto marka xataa aniga madaxdan dowladda marka waray raganimadaas iyo waxaas wax ma taraan waxaa wax kara uun markaa xuduuddan ka dhaafto dirac ma tahay see loo ogaana inaad dirac tahay ma lagu ixtiraama horta aniga markaa inta ka baa hadda xildhibaanaan ahay markaa hataa wasiirka ahay special infoy adduunaan ahay anigii muwadinka soomaaliya iyo kulli iyo kenya suunka bixi qaaraa dhibsanaa mar kuwa cusub madaxda <laughs> qaarka cusub maaragta wasiirada cusub iyo barlamaan dhahnaa suudaan markaa joogi jiray iyo aniga de ah aniga baa la baarayo war waxaa lagu baaraa meeshaa taallaa ah, haddaad ixtiraam leedahay oo qadarin leedahay oo qaran matalaysid saan laguma yeeleen marka waxaan u baahannahay war maanta waxaana bixi kara karti dadnimo hmm. isku duubnaan midnimo taasaa la bixi karta kala qaybsanaan nama bixi karto qabiil qabiil aan isku sheegno nama bixi karto waxaad sheegayso eh, garoon ciyaareed oo qabiil la iskugu sheeganayo iyo gabdhaha marooka loo doonana iyo heblo waa inta ka dhacday war waxaas nama bixi karaan <laughs> xataa dad qofka soomaaliga waxaa fiirine soshaalka waxyaalaha halista a ah ku jiro dadka ma u muuqdaanba waaba dad iska cayaaraba waxaan jeclaan lahayaan dhahay ah. stadiumka saas u buuxay inuu mudaharaa isku bedelo maalintaas alle waxay ahayd maalintii na soo damcay galabtii waxaan jeclaa inay soddon afartankaas kun ku qayliyaan dhulkeena waa difaacanayna xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayuu kaasi ahaa sidoo kale magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay oo ka dhacday dood cilmiyeed iyadana lagu soo bandhigayay ee eh, damaca etoobiya ee ku aadan badda iyo beriga soomaaliya waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin iskugu jira xildhibaano wasiiro aqoonyaano iyo dad kala duwan waxaana mas-uuliyiintii halkaasi ka qayb gashay ay soo bandhigeen doodahooda ku aadan damaca etoobiya ee badda soomaaliya iyo sida looga hortegi karo waxaana qaar ka mid a ah mas-uuliyiintaasi hadaladooda ka mid ahaa inaynu wajahno etoobiya way timid wayna damacday ma ogaalla ah inay biriij garaynayso ama inay jibinayso heshiisyadii caalamiga iyo oo dhan ma oga etoobiyana weligeed waan maxaase etoobiya kusoo biiray hadda waxaan hore jirin baa nagu soo biiray oo ah in dad soomaaliyeed oo maankoodu fayow yahay oo maamul haysta ay leeyihiin etoobiyaan dhulkayga siinay aqoonta nagu soo diiray ee la rabo inaynu dawo u helno waa kaa waa maxaa la yidhi gudumay magoysanamgeedu waxa kugu taal maxaa barkayga baa kugu jira waxay u dhiiranaysaa oo intaan inagu ree hebel isku haynay ama dowlad goboleed hebel lahayn ay ka shaqaynayeen haddaynu intaas oo qofkan soomaaliya halkan isugu timiddo aqoon kuma ayaa etoobiya bartay oo ku takhasusay ma jiro iyaga meeqa brofessor bay leeyihiinoo wax soomaaliya ku takhasusay qabiil qabiil waxay awood u leeyihiin intayna soo dhex galaan inay reehebel intay sheegtaan aaminto inuu ninkaasi nin reehebele yahay in ay tahay geopoliticsku halka inagu aynu ka dhibanay oo hankeengu ka burburay haddii aynu han lahaan lahayn oo aynu lahaan lahayn muxuu ahaaye awood caqliyeed oo aynu nu ku garanno jaalkeenna ama cadowgeenna ama dalalka aanu la tartamaynaa hanka ay leeyihiin waxa weeyaan ma aysan soo gaadheen maanta etoobiya halkaas laakiin waxaa hoos u dhacay hankeennii waxaa hoos u dhacay fahamkeennii ummadnimo ra-iisul wasaare etoobiya runcad sheegay haddaan fahmayno runcadu noqsho yidhi badaan u baahnay wadaan u baahannahay ama nabadaan ku waa inaan ku helno ama nabad inaan ku helno baddana ganacsi uma rabo deked muraadow ka ma jirto dekedoo dhamaa u furan ganacsiyaa u furan ciddii diidani ma jirto dhulow rabaa oo weliba ou milatari badeed ku beero baddana ou ciidan badeed ku beero dhulkana dadkiisa ku beero haddaad fiirsa juqraafiga meeshuu qabsaday lughaay lughaay waxay dhex birtan u tahay berbera iyo xuduuda dowicad dhexbirt dhexbirtanka ku taala xagga u damo xagga u damo gacantaad labada ku haysaa haddaad dowlad xoog la tahay beryaha koobaad qaadee waxa dowladda soomaaliyeed baa adduunku u aqoonsay iyo dhulka maamulku doonaa ha ka jiro wixii doonaa ha ka jireen shacbiga soomaaliyeed meel kastay joogaan uurka iyo laabta way ka wada siman yihiin laga yaabaa isqabsiga dhexdeena iska beelaysanayo waxaas ina wax waxba ahayn ninka soomaaliya haddaad maanta isdishaan berintooda waa heshiin kartaan laakiin ta ugu daran waxa weeyaan marka gumaysiga etoobiya uu dhulkeena soo galo maxaa laga faa'iidaya example wanaagsan dadkii soomaali galbeed waxaan bayna ka raalli ahaynba marka dad xidhiidheed la hadashid dadkii war waxaan ku dhicin anaga god ku dhacnay bay leeyihin anaga god ku dhacnay bal isbadbaadiya etoobiya bad inoo sii heshaan waxaan ma aaminsanayay inayba khatarta weyne soomaalida ayne aanan waxba ka faa'iidan ganacsi hadday noqoto iyo dhinac kastaba hadday noqoto marka baddan ayada ah inkasta oo aan waddamada ku xeeran aan mid ka mida ah aan nahay haddana baddaani waa bad ay dunida oo dhan ay fiirsanayso wadaha waaweyn ay fiirsanayaan wadaha gobolka ay fiirsanayaan marka annagaa iskale laakiin waxay u baahan tahay in lagu fiiriyo aragti goboleed iyo aragti caalami ah haddana abiy axmed looma ogolaanayo thats xaadidadan hadda dhacday ama aragtidan etoobiya ee soo cusboonasoo laba kaclaysay waxa ay salka ku hayso oo ay saaxiibaday banalka fadhiya aysan ka hadlin etoobiya waxay sheegtay inay hal milyan boqol milyan wax ka badan oo dada populationkooda u kordhay dam la yidhaahdo renaissance dam great renaissance dam la yidhaahdana way samaysatay waxa ay hadda rabtana geopolitigu doctor xasan ka sheekeeyey inay isti ka marta dowlada eritrea jabuuti iyo soomaaliyaba ay ku jiraan na way go-aansatay oo baabulmandab iyo iyo suwaysba inay breshar garaysan rabta meeshaas horta waxaa ka muuqata strategy ah in ethoobia ay rabto inay noqoto regional power emayuda ay saxeexdeen muxuu ahay somalilan iyo abi axmed khatar bay ku tahay amniga caalamka manaha wear soo trabalin waxaan dhib ku qabnaa arrintaasi khatarta meesha ay keenayso oo uga hadlayay muxuu ahaa marka arrin sahlan maaha horta arrin sahlan maaha waa arrin khatarteeda khatar weynna wey waxay ku habboontahay keliya inay nabadgelyadeeda meeshaasi ahaato soomaaliya keliya hadday bidcadbadeed samayseen berigii bidcadoodka ka sameeyeen dhowr tuulo muxuu ahaaye hobyo iyo mandiqada gobolada dhexe ka samaysmeen taas waxay keentay waxay gelisay labiiyo toban bilyan oo dollar sanadkii adduunku inuu khasaaro oo muxuu aha badeecadda ay ku biirto maxaad u malaynaysaa hadday badda casna ka samaysanto macnaha taasi adduunka dhan bay khalkhal gelinaysaa cid ogolaan kartaa haba yaaraatee ma jirto etoobiya wixii ay samayn lahayd way samaysay laakiin wixii soomaali samayn lahayd baa hadhanan kaga hortegi lahayd kow waxaan nidhi diblomaasiyaddaan ugu hortegaynaa diblomaasiyaddii waa kaga adkaanay labo sharciyadda sharciyaddii waa kaga adkaana ilaa hadda intaasaan soconnaa adduunkuna dee shuruucdaas ayuu ku kala socdaaye nin keligii wuxuu rabo iska samayn kara maaha aha ilaa hadda meeshaan taagana waa halka maxaa ka dambeeya intaasi hadday shaqo weyday intaad tabaysa markaasaa la qaadaa inta aad tabayso eed rabto in la sameeyo markaasaa la samaynaa marka waxaa haboon qof kastoo a ah keligaana maha qof kastaoo soomaaliya uu degdegaya uuna orday wuxuuna doonaya halka ugu dambeysa inaan gaadhno marka ugu dambaysaba adduunkuna saama shaqeeya way iman doonaan kaarka haddaad rasaastaada haddaad mar keliya urrida sodonka ah, kaa kugu jira hadhow maxaad cadaga ku ride inay dowladda soomaaliyeed geed dheer iyo geed gaabanba ay u fuulayso in ay ilaaliso dhulka iyo badda iyo samada soomaaliya ay leedahay ay ku ilaalinayso si duruq diblomaasiya iyo duruq sharciya iyo awood kastoo alla siiyey oo ay adeegsan karto ay adeegsan karto dowladda soomaaliyeed madaxweynaha ra-iisul wasaaraha golaha eh, ra-isul wasaareyaha golaha eh, xabiiska ra-isul wasaaraha oo dhammaystiran dhammaantood xildhibaanada iyo aqalka sare dhammaan waxaa laga wada siman yahay in dalka iyo dadka beriga iyo badda intaba la wada difaaco taako ka midana ayna cid kala qaadan karin waxay qaar ka mid ah eh, wasiirada ee xildhibaanada soomaaliya iyo weliba aqoon-yahaano eh, soo bandhigaya doodooda ku aadan siday u arkaan damaca etoobiya ee badda soomaaliya iyo qaabka looga hortegi karo weli waxaad dhegeysanaysaan qeybaha hore ee barnaamijka ogaal dhowaad shan iyo toban ruux ayaa geeriyootay kadib markii uu dab ka kacay iskuul ku yaala gudaha wadanka shiinaha gobolka shiingwaa la yiraahdo oo ka tirsan gudaha wadankaasi shiinaha ayaa waxaa la sheegay in uu yaraantii saddex iyo toban ruux ay dhinteen kadib markii uu dab ka kacay iskuul halkaasi ku yaala sida ay ku waramayso wakaalada wararka ee shinwa waxaa la sheegay in dhacdan ay dhacday jimcihii iyadoona habeennimadii sabdiga ay soo galaysay la sheegay in dab uu ka kacay iskuulkaasi halkaasina ay ku geeriyoodeen ilaa iyo saddex toban ruux oo caruur u badan waxaana jirta in mas-uuliyiinta gobolka ay arrintaani ay ka hadleen iskuulkan oo ahaa mid si gaara ah loo leeyahay ayaa la sheegay inuu ahaa iskuul hoose dhexe waxaana warbaahinta shiinaha ay warinaysaa in dadka wax ku noqday halkaasi ay yihiin dad u badan caruurtii iskuulka dhiganaysay waxaana jirta in sidoo kale boolisku ay baaritaan ay wadaan ilaa iyo dhowr ruux uu ku jiro maamulihii iskuulkaasi ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoona haatan boolisku uu sheegayo in ay baaritaan wadaan baaritaankaas oo ku aadan waxa sababay in debkaasi uu kaco qaar ka tirsan dadkii ku waxyeeloobay debkaasi ayaana waqti xaadirkan waxaa lagu dabiibayaa cisbitaalka ilaa haatan ma jirto faahfaahino dheeraada ah oo laga helayo waxaa sababay debkaasi inkastoo boolisku ay sheegayaan in ay baaritaan ay wadaan waxaana jirta in inta badan iskuulada iyo goobaha ganacsi ee ku yaala shiinaha lasoo wariyo in ay dabka kacaan iyadoona qaarkood la tuhunsan yahay in si ula kaca dabkaasi loo shido bishii novembar ruux ayaa dhimatay kadib markii uu dab xoogan ka kacay xafiis kamid ah xafiisyada ku yaala magaalada eh, lulaanga la yiraahdo oo ka tirsan gobolka shanghai waxaa jirta in sidoo kale isbitaal ku yaala magaalada beijing ee caasimadda shiinaha abriltii aanu soo dhaafnay in uu dab ka kacay waxaa la sheegay in ay ku geeriyoodeen ilaa iyo sagaal iyo labaatan ruux iyadoo ay jirto in boolisku ay xireen ilaa iyo dhowr ruux oo lagu tuhmayo in dabkaasi iyagu ay ka dambeeyaan oo ay si kaasa ah u kiciyaan waxaana haatan soconaya dadaalo xoogan oo lagu gurmanayo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay iskuulkaasi ku yaala gudaha wadanka shiinaha ee dabka ka kacay oo la sheegayo in dad ku dhow ilaa iyo shan toban ruuxna ay ku geeriyoodeen waxaa si weyn loo hadalhayaa hadal uu jeediyey ee mid ka mid a ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa golaha dagaalka ee wadankaasi israael waxaana uu sheegay in dagaalka ka soconaya khaza uu yahay mid aanan istaraatiijiyad fiican loo marin waxaana sidoo kale uu dhaleecin dusha kaga tuuray ra-iisul wasaaraha israael benyamin netanyahu xubin muhiima oo ka tirsan golaha dagaalka ee israael ayaana ku eedeeyay ra-iisul wasaare benyamin netanyahu in uusan run ka sheegin hadafyada militari ee dagaalka khaza ka soconaya master netanyahu ayaa si cad u diiday baaqyada mareykanka ah in laga fakaro mustaqbalka dal ay falastiin ay yeelato waxaana uu ku adkeystay in dagaalku uu socon doono ilaa laga gaaro guul dhammaystiran marka la eego netanyahu inuu kasoo horjeestay dhammaanba baaqyada sheegaya in la dhiso dowladda falastiin ay leedahay ayaa waxa ka dhigan tahay inuu ku adkeysanayo in dagaalku uu sii wado balse ilaa iyo haatan wax natiijo ah ma uusan ka keenin ku dhowaad afar bilood uu soconayo dagaalka magaalada khaza israel ilaa iyo haatan kuma guuleysan in kooxda xamaas ay ka adkaato taas bedelkeedana boqolaal askari oo israa'iiliyiin ah ayaa lagu dilay khaza sidoo kalena boqolaal taangi oo malaayiin dollar ugu fadhiyey ayaa israel laga gubay taas oo ka dhigan in dhaqaale ahaana jab weyn uu soo gaaray israel militari ahaana burbur xoogan loo geystay gadi esencourt oo ah wakiilka ayrahdii eh, oo ah madax ka tirsan ee eh, golaha sare ee dagaalka khaza wiilkiisana lagu dilay isla magaaladaasi khaza ayaa waxa uu sheegay in dadka u ololeynaya in laga adkaado ama si dhab ah looga adkaan karo kooxda xamaas aysan ka hadleynin runta waxa uu sheegay in kooxda xamaas aanan si dhayal ah ama si eh, fudud aanan lagu ciribtiri karin jenaraalkan howlgabka noqday ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in netanyahu uu wax ku leeyahay mas-uuliyadda kuguuldareysashada in dagaalka khaza guul uu kusoo idlaado sidoo kale waxa uu sheegay in mar kale eego hanaanka ee israa ay uga hortagtay amaba ay ugu fashilantay inay uga hortagto weerarkii todobadii oktoobar dhacayna uu sidoo kale uu keenayo tabardarada benyamin netanyahu ra-isul wasaaraha israa waxaana sidoo kale jira in mas-uuliyiin kale oo horey xilal kala duwan uga soo qabtay israel iyo kuwa haatan xilalka ka hayaba ay ku dhaleeceeyeen benyamin netanyahu iyo maamulkiisa in uu ku guuldareystay in kooxda xamaas uu ka difaaco israa'iil kooxda xamaas ee iska caabinta gaar ahaana garabkooda qasaam ayaa toddobadii oktoobar ee sanadkii hore waxay gudaha ugu daateen israel iyagoona halkaasi ku dilay ilaa iyo kun iyo saddex boqol oo ruux oo askar u badan sidoo kale waxa gacanta ay ku soo dhigeen oo ay soo kaxaysteen ilaa iyo laba boqol iyo afartan ka mid ah israa'iiliyiintii halkaasi ku sugnaa oo ay saraakiil ciidan ay ku jiraan qaarkood dadkani waxaa loo sii daayay heshiis dhex maray israel iyo sidoo kale xamaas halkaas kaas oo la xiriiray isdhaafsiga maxaabiista iyo sidoo kale xabajoojin looga dhawaaqo gaza haatan xamaas waxa ay diidan tahay in wax wadaxaajooda ay la gashay israel iyadoo sheegaysa in eh, sida kaliya ay heshiis ula gaari kartana uu yahay in gebi ahaanba ay joojiso dagaalka ka soconaya khaza cidna ma filaynin dagaalka khaza ka soconaya in israel oo ay taageerayaan quwadaha reer galbeedka in kooxda xamaas ee intani ay la dagaalami karto wax ku dhow afar bilood dagaal soconaya ayay kooxda xamaas ilaa haatan guulo ka sheeganaysaa jab xogan inay gaarsiisa israa'iilna warbaahinta ayay afar iyo labaatankii saacba marka sheegayaan waxaana dhanka kale isra-el gaar ahaan ra-iisul wasaarahooda benyamin netanyahu kusii kordhaya cadaadiska la xiriira in uu dagaalka uu joojiyo maadaama wax natiija uusan ka keenin dhanka kale dadka falastiiniyiinta ah ee ku dhaqan gudaha khaza ayaa warbaahinta la hadlaya waxayna sheegayaan in ay dhibaato xoogan ay kala kulmayaan dagaalka aan dhammaadka lahayn ee magaaladaasi ka soconaya marka la eego israel goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin ayay duqeyneysaa iyadoona u aabiyeeleynin in dadka rayidka ah ee halkaasi ku sugan ay yihiin kuwo dembi leh iyo kuwo aanan dembi lahayn waxaa jirta in dadkaasi qaarkood oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in xaaladtii ugu darneyd ay wajahayaan dadka ku dhaqan ee magaalada khan oo ka tirsan marayga khaza oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in mustaqbalkoodii uu burbur xoogani uu ku socdo waxa ay sheegeen in dagaalka khaza ka soconaya uu yahay kii ugu cuslaa ay goobjoog u noqdaan dadkan ku dhaqan koonfurta magaalada khaza ayaana ah kuwa ugu daran waqti xaadirkan ee xaalada adag ee dagaalka khaza uu saameynta uu ku leeyahay ilaa iyo haatan waxaa jirta in qoysas badan oo halkaasi ku dhaqanaa ay ku dhinteen duqeymaha aan kala joogsi lahayn ee israel halkaasi ay ka geysanayso iyadoona kooxda iska caabintu ay sidoo kale halkaasi khasaare ay ku gaarsiinayaan ciidamada yuhuudda ee gumeysiga in ka badan afar labaatan kun oo ruux oo oo falastiiniyiina ah ayaa geeriyootay tan iyo markii ay dagaalka bilowday isra waxaana jirta in sidoo kale dad ku dhow toddobaatan kun oo ruuxna iyaguna ay ku dhaawacmeen inta badan dadkii ku dhaqnaa magaalada khaza oo gaarayay laba dhibic saddex milyan oo ruux ayaa iskaga barakacay dagaalkaasi iyagoona guryahooda ay ka barakaceen dadkaasi balse awood maysan awood uma heli karaan in ay tagaan meel ka baxsan magaalada khaza waxaa haatan ay wajahayaan cunayari cabitaanyari iyo sidoo kale daawo la-aan soo wajahaysa dadka ka dhaawacma ama dadka ku dhaawacma duqeymaha iyo dagaalada halkaasi ka soconaya maxamed al khaadi oo ah aabaha laba caruura kana barakacay magaalada khaza ayaa b b c da waxa uu u sheegay in uu waayay gurigiisii dukaankii uu ku ganacsanayay iyo dhammaanba meelihii dhaqaalaha uu kasoo galayay waxa uu sheegay inuu wajahayo mustaqbal mugdi ah caruurtiisana uusan waxba u heli karin waxaan ku jirnaa xaalad adag waxaa waqti walba aan halis ugu jirnaa in aan geeriyoono duqeymaha ciidamada yuhuuddu waa kuwo aan kala joogsi lahayn ma heli karno awood aan halkan uga baxsano ayuu u sheegay b b c da xamaas ayaa waxay maamushaa magaalada khaza ama waxay maamuleysay khaza tan iyo laba kun iyo toddobadii iyadoona awood xoogan ku leh magaaladaasi halka isra inteeda kalena ay ka dhisan tahay dowlad macmala oo isra hoos tagta ama awoodda israail ay hayso waxaana khaza oo ay kooxda xamaas ay maamuleysay tan iyo laba kun iyo toddobadii waqti xaadirkan ay wajahaysaa dagaalkii ugu cuslaa oo kaga imaanaya dhanka israa waxaana israa haatan iyada jabka soo gaaray uu yahay inay ka dhinteen ugu yaraan kun iyo shan boqol oo ruux inta la diiwaan geliyey boqolaal kalena gacanta ay uga hayaan kooxda xamaas inkastoo ay soconayaan dadaalo xoogan oo lagu doonayo in dhinacyadu lagu dhexdhexaadiyo haddana ma muuqanayso waqti xaadirkan in uu si deg dega ah ku joogsan karo dagaalka khaza ka soconaya ogaalo idaacadda kulmi magaalada muqdisho idin kaga imaanaya dhagaysanaysaan e, goordho waxaad maqli doontaan maamulka e, magaalada burco iyo dhakhaatiirta magaaladaasi oo ka hadlay nin dhimarka e, ka xanuunsan ama ka jiran oo dad ku dilay magaaladaasi tuulooyin hoos yimaada balse markaan dhankii xubnaha ayaan aadayna waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada fiican dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed nuur waayahay ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar ka saacadkii loo hadlahaya daynu ku bilaabno madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu dabcan ku sugan yahay wadanka masar gaar ahaan magaalada qaahira ee xarunta wadanka masar waxaana uu halkaasi kula kulmi doonaa dhigiisa ee dalka masar ninka layihahdo cabdifataax al sisi waxaana ujeedka socdaalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu yahay in kulamo xiiso badan ay wada qaataan masar iyo weliba wadankeena soomaaliya labada madaxweyne ayaa ka adhisan doona xaalada gobolka iyo weliba danaha wadajirka ah ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba jamhuuriyadda carabeed ee masar iyagoo oo mudnaan siinaya xoojinta xiriirka labageesoodka ah iyo waliba iskaashiga faca weyn ee wadaagaan labada dal ee soomaaliya iyo weliba waddanka masar markaynu eegno ee waxaynu ognahay in soomaaliya iyo weliba waddanka ethoobiya ay isku dhigan yihiin gaar ahaan ee dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha soomaaliya uu hore u sheegay in aysan macquul ahayn intaa ka mid ah badda soomaaliya ama dhul soomaaliya ee leedaha inaysan etoobiya qaadan doonin waxaynu ognahay in sidoo kaleetana dhammaan shacabka soomaaliyeed ay ka hortageen arrintan gaar ahaan dowladda etoobiya waxay shaaca ka qaaday in wax waliba ay u sameyn doonaan siday u heli lahayn bad markaa laakiin arrintan ayaa leeyahay inta badan way ka wada hadli doonaan soomaaliya iyo masar hadda waxaynu ognahay madaxweynaha soomaaliya in dabcan uu ka ambabaxay magaalada kabala sidoo kaleetana uu gaaray wadanka masar madaxweynaha ayaa toddobaadkii hore martiqaad rasmiga ah ka helay dhigiisa masar cabdifatax al siisi kadib markii muqdisho ay soo gaareen robtii sare oo ka socda wadanka masar marka dowladda masar ayaa si buuxda u taageertay madax banaanida iyo weliba midnimada dhuleed ee soomaaliya waxa ayna si weyn u cambaareysay heshiiska muranka dhaliyey ee ra-iisul wasaare abiy iyo waliba madaxweynaha somalilan kaasi oo xadgudub ku ah ee madax banaanida ee soomaaliya marka inta badan waxaa la hadal hayaa madaxweynaha soomaaliya oo gaaray magaalada qaahira ee xarunta dalkaasi masar marka halkaasna kulamo kala duwanaya wada qaadan doona mas-uuliyiinta ugu sareysa masar iyo weliba soomaaliya way haysar hadaleenta ayaa intaan kusoo gabagabaynaynah markana kee qormooyinka cabdirashiidow markan qormada ugu horeysa dhankeyga waxay ku bilaabanaysaa sadatan qofna si xad dhaaf ah ugu tiirsanaan adduunkan sababtoo ah xitaa hooskaaga wuu kaa tegayaa marka aad mugdi gasho marka ay dadka isku caawiyaan midba midka kale dembi iyo xadgudub waxay ku dhamaysan doonaan iyagoo midba midka kale necab ducada sida ugu dhaqsiyaha badan alle ugu jawaabo waa ducada sida sirta ah loogu duceeyo qof kale ma jiro wax ugu faa'iido badan qalbiga tawxiidka iyo ikhlaaska cafiska ugu quruxda badan waa inaad qofka iska cafiso adigoon canaanan sabarka ugu quruxda badanna waa inaad sabarto adigoo qofka ka caban qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala abuuxikam waayahay star waa mahadsan tahay qormada ugu dambeysa dhankaygana haddii aan eego waxaa lagu bilaabay sitan waxaa leeyahay ma qofkii ugu horeeyey ee dega xaramka inuu ahaa haweeney waana haajara ma ogtahay sidoo kaleeto qofkii ugu horeeyey ee rumeeyaha rasuulkeena maxamed sala allahu caleyhi wasalam inay ahayd haweeney waana khadiija sidoo kaleeto ma ogtahay qofkii ugu horeeyey ee dhiiggiisa islaamka u daadiya inay ahayd haweeney waana sumaya sidoo kaleet waxaa leeyahay ma inuu ilaahay soo dejiyay suuradan dhan la yidhaahdo Eh, ama suuradan lagu hadlayo dumarka waana suuratu nisaa iyadoona qurmada sidaa lagu soo gabagabay waxaynu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed ali guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaas kusoo gabagabeynaynaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada aad kala socoteen idaacadda kulmiye xariisyeen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye maamulka magaalada burco ee gobolka togdheer iyo dhakhaatiirta magaaladaasi ayaa waxay ka warbixiyeen weerar ay dadi ku dhinteen uu geystay nin madaxa looga jiro mas-uuliyiintaasi qaarkood oo warbaahinta la hadlayna waxay yidhaahdeen gobolka togdheer waxaa ka dhacday mashaqo xun meesha loo yaqaano muxuu ahaa afmadoobe mashaqo xun baa ka dhacday afar qof ayaa dhibaato soo gaadhay afartaa qof saddex qof waa ku naf waayeen waxaan filayaa hal qof oo kalena dhaawac culus ayuu runtii cusbitaalka lagu keenay cusbitaal ahaan waxaana soo gaadhay ilaa imika afar qof baana soo gaadhay afartaa qof saddex way dhinteenoo tallaagaday ku jiraan halkii qofa kale waa lala tacaalay waxaa loo sameeyey qalniinka amaad aragtay cunaha ama loo yaqaano traketomiga kadib waxaa loo diray referal oo waxaanu isaga gudbinay hargeysa ilaahay iidankii waxaanu rajaynaynaa inanka qalniinka referaalkaanu dirnay in ilaahay maad aragtay boogadhayi doono saddexdaa kale gacanta ka xaqdaran dishana in ilaahay naxariistii janno ka waraabin doono inna lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun kullu nafsi daa'iqat lmowt naxariisto marxuumiinta abbaaro shantii iyo barkii galabnimo shil ka dhacay ee magaaladayna afmadoobe dhimarka xanuunsanaya ayaa rasaas ku furay maqaaxi ay dad shacab ay fadhiyeen halkaa waxaa ku geeriyooday saddex marxuum oo iminka cusbitaalka lasoo gaarsiiyey tallaagada ku jira saddex kalena way ku dhaawacmeen ilahay waxaanu ga baryaynaa ilaahay uu naxariisto intii dhimatay inta dhaawacantayna ilaahay uu boogadhayo shilkaa waxaa geystay nin dhimarka ka xanuunsanaya ninkiina wuu xidhan yahay isaga iyo qorigiisaba waa la qabtay waana la hayaa magaalada magaalo yar la degmada qoryaale ka tirsan tuulada waxaa ka dhacay mashaqaaqa ka dhacday nin dhimirka wax ka qabo qorista ayaa dad laayey saddex qof way dhinteen saddexna way dhaawacmeen nin dhaawiis culus yahay sidaa uu sheegay cusbitaalka dhakhtarka ka midkaha uu sheegay waxaa loo qaaday hargeysa saddexdii kala midkahana tallaagaday ku jiraan ilaahay waxaanu uga baryaynaa dadkaa dhintay maanta waa lo joognay meesha allabari baa loo tegay reer baa ku allabariyey shir baa ka dhacayay waa lagu ducaysanayey ninkaas isagoo qorishita ayaa la sheegay inuu meeshaa yimi askartii eh, meesha ilaalinaysa ayaa dhowr shir ka celcelisay aakhirkii waxaa dadkii daalabarigaa ka qayb qaatay ilaahay wuxuu ku talagalay inuu intaa laayo dhanka argentiin haddii aan aadnane eh, eh, wadanka argentiin ayaa waxaa laga musaafuriyey qoyska hogaamiyaha gaangiska ee wadankaasi ecuador oo dhowaantan xabsi ka baxsaday xaaskiisa iyo caruur u joogay gudaha wadanka waa gudaha wadanka argentiin ayaa waxaa lagu amray in ay wadankaas kaga baxaan kadib markii la xiray wasiirka amniga ee argentiin ayaa waxa uu sheegay in tallaabadan ay ka dhan tahay ama ay tahay mid laga soo horjeedo adlovo marcias oo ah ninka ugu sarreeyo kooxaha gangiska ee wadankaasi ekwador waxa uu sheegay inta labadan ay qaadeen iyagoo ka hortegaya in cadaawad ee wadankooda ay ka abuuraan maadaama hogaamiyahaasi baxsadka ah reerkiisu uu ku dhaqnaa gudaha wadanka argentiin ninkan oo loo garan ogyahay fito ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala gudaha wadanka ekwador horaantii bishan waxaana jirta in ekwador loola geliyey ama looga dhawaaqay xaalad deg deg ah oo la xiriirta baxsashada ninkii ugu weynaa ee qolooyinka dembiga ka geysta wadankaasi mas-uuliyiinta dowladda argentiin waxa ay sheegeen amaba ay baraha bulshada ay ku baahiyeen sawiro muujinaya ninkan qoyskiisa oo laga tarxiilayo wadankaasi iyagoo ku sugan eeraboorka magaalada caasimad ah wadanka argentiin wasiirka amniga ee dalkaas sidoo kale waxa uu warbaahinta u sheegay kadib shir jaraa-id uu qabtay in ay xireen shakhsiyaad looga shakisan yahay in xiriir dhow ila leeyihiin hogaamiyaha gaangiska ee wadankaas ekwador ilaa iyo sideed ruux ayuu sheegay wasiirka inay haatan xabsiga ay ku jiraan wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda argentiin ee eh, colomaro francazos ayaa sidoo kale isagana waxa uu sheegay in aysan argentiin marna soo dhaweysanaynin dadka dambiilayaasha ah tallaabadan ay qaaday dowladda argentiin ayaa waxa ay ka dhigan tahay ay uga hortegayso in hogaamiyaha baxsadka ah ee dowladda ay ka baxsaday inuu wadankeedu uu soo galo maadaama qoyskiisa halkaasi ay ku sugnaayeen waxaana vito loo aqoonsan yahay inuu yahay mid ka mid mida ah hogaamiyaashii ugu darnaa ee soo maray wadankaasi eewadahor iyadoona ay jirto iyadoona ay jirto in taageero xoogan uu ku leeyahay gudaha wadankaasi sidoo kalena uu haysto ciidamo badan oo isaga taabacsan waxaana eegwadahor ay ka mid tahay Eh, amaba ay tahayba mid ka mid ah wadamada u dhibaatada xoogan oo ay ka geystaan kooxaha daroogada ka ganacsada iyo qolooyinka gaangiska iyadoona haatan dowlada ecuador lagu dhursugayo inay ka hadasho arrinta la xiriirta tallaabada ay qaaday dowlada argentiin ay wadankeeda kaga saartay qoyska hogaamiyihii gaangiska ee wadankaasi ee baxsadka ka ah markan saacad waa kow barqanimo aan eegna bal qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu gaaray magaalada qaahiro ee waddankaasi masar isagoona kulamo la qaadanaya mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda masar madaxweynaha waddankaasi cabdulfataax asiisi ayuu martiqaad rasmi ah ka helay waxa uuna ka degay magaalada qaahira iyadoona la filayo in labada hoggaamiye ay mar kale ay ka wada hadlaan arrinta la xiriirta damaca etoobiya ee badda soomaaliya masar iyo etoobiya xiriirkooda ma wanaagsano waxaana jirtay in ay horey ugu kala tageen wadahadal ay ka lahaayeen biyoxireenka ay dawladda etoobiya ay ku samaysay webiga niil waxaana haatan jira in dowladaha masar soomaaliya iyo eritereya ay isku bahaysanayaan sidii ay cadaadiska ugu kordhin lahaayeen adis ababa hogaamiyaha xisbiga wadajir ahana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay inay tahay in la takooro mas-uuliyiinta heshiisyada la gala dowladda itoobiya waxa uu sheegay in mas-uuliyiinta qaarkood lasoo warinayo gaar ahaana kuwa dowlad goboleeda in ay kulamo qarsoodi ah ay la galayaan mas-uuliyiinta dowladda etoobiya si ay heshiise ula gaaraan waxa uu sheegay arrintaasi inay tahay khiyaano qaran itoobiya oo damac uga jiro in ay la wareegto qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya in heshiis lala galo waana khiyaano qaran waxaan soo jeedi lahaa in la takooro mas-uuliyiinta tallaabadaasi ama heshiisyadaasi gala ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur maamulka magaalada burco ee gobolka toogodheer ayaa waxa ay ka warbixiyeen weerar ka dhacay tuulo hoos tagta magaaladaasi weerarkaas uu geystay nin la sheegay in uu dhimarka ka xanuunsan yahay ninkaas ayaa waxaa la sheegay in uu weeraray maqaayad ay dad shacaba ku sugnaayeen saddex ruux ayaa la sheegay in ay dhinteen halka saddex kalena uu dhaawac uu soo gaaray ninkaas iyo qorigiisa ayaa la sheegay in xabsiga loo taxaabiyadoona iyadoona maamulku ay sheegeen inay aad uga xun yihiin dhacdada halkaasi ka dhacday ee dadka aan waxba galabsanin ay ku geeriyoodeen ku dhowaad shan iyo toban ruuxna waxa ay ku dhinteen dab xoogan oo ka kacay iskuul ku yaala waddankaasi shiinaha ilaa iyo saddex iyo toban ruux ayaa la xaqiijiyey in ay geeriyoodeen halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu dabka ka kacay mid ka mid a ah iskuullada ku yaala bartamaha waddanka shiinaha booliska waddankaasi waxay sheegeen inay xabsiga u taxaabeen ilaa iyo dhowr ruux uu ku jiro maamulihii iskuulkaasi iyadoona baaritaan lagu hayo waxa sababay dabka shiinaha ka dhacaa falalka la xiriira ama dhacdooyinka la xiriira dabka qabsada goobaha ganacsi iyo goobaha waxbarasho iyadoona bishii nofembar ee sanadkii hore la sheegay in dab xoogan uu ka kacay mid ka mid ah dhismooyinka ku yaala waddankaasi shiinaha gaar ahaana beijin ay tubnaan ruux ay ku dhinteen xubin sare oo ka tirsan golaha dagaalka ee israa'ilna waxa uu sheegay in kooxda iska caabinta ee xamaas aysan muuqanin in ama ay muuqato in aan looga adkaan karin dagaalka haatan ka soconaya khaza waxa uu dhaleeceen xoogan u soo jeediyey ra-isul israa'il benyamin netanyahu kaas oo uu sheegay in istaraatiijiyaddu uu adeegsaday dagaalka khaza ay tahay mid aanan soconaynin netanyahu ayaa hore iskaga diiday qorsho uu maraykanka u soo jeediyey oo ahaa in la yagleelo dowlad ay falastiiniyiintu ay leeyihiin oo khaza ka dhisan waxaana netanyahu uu ku adkaystay in dagaalka uu ku soo afjari karo kooxda xamaas wax ku dhow afar bil ayuu dagaalka soconayaa ilaa ay haatanna israa'iil wax natiijo kama gaarin dagaalka ka soconaya khaza taas badalkeedana boqolaal askari ayaa looga dilay sidoo kalena waxa ay ku weysay hanti aad u badan kadib markii taangiye boqolaal eh, waa taangiye malaayiin doolar jooga ay ka gubeen kooxda iska caabinta ee xamaas waxaana magaalada khaza ay ku jirtaa weli dagaal xoogan oo ay ciidamada yuhuuddu ay halkaasi ay ku hayaan inkastoo inta badan ay beegsanayaan goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin kuwaasoo qodobada ugu weyn ee ogaal ku jira barqanimadan weli ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idinkaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhowaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay nawdana mid labaad celiyeene waygu ciirsantii taaladu cayn wareegsantii haddana culays baa i saaraane allow allow allow ciilka iga bixi warbowaaqlama waxay kaa maraysaa urumadan calmadayba cidhiidhi ku jidhe warwar mahaysaana waxaa mar kale hargaysa laga celiyey diyaarad taylan ka diiwaangashanoo shaariqo ka timid hadda sheegoo iscaday baa layidhi waana iscadayn weyse kabacdina hadda kala wareegtii baa ku dhacday waar wallaweynay dalka annagaa haysanay goorma hawada qabsateen <laughs> waaqlow dowlad baynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogii irka loogu talagalay warbow taylan iyo somalilan maxaa isu geeyey warnamiyaw diyaaradu eelberde kadhiidi tiishal wareeg intii laari dhiriftii ahaytay warmadayo waa dhiitiyeen wax kale reer mudugu u yaqaaneene diyaaradda ceelberde ku dhacday qaramada midooba iska lahayd yaa qaramada madoobe tiixin dheere iyo shabaab dhexdooda ku dhacdana iyo kaalahaayeen tanna meeya kaalaxaysa lasoo dhacdhacaayaan waan walloweynay intaa hawada somalilan diyaaradaha ka celinaysaan dee waa kuwa idinka soo dhacdhacaya hadda waaqlow mucuqubadeenniya ah ku dhacdaan ma leedahay diyaarad cirka maraysa cuquba ma gaadho now buntlandna weyla midamaa laga celiyo dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa afka aliana kuu qaabto runtaa waay annaga wax tiraafinaa wartasafow fidna hurida lama toosiye ficilka qaar daaya war waxaa kaloo la yidhi gobonnimo ninkii beeciye sayladana geeya waxa uu ku soo gadanayaa soogunnimo maaha aryaadhaha war ma haysiina jaamacadda alabtow soomaali ka xanaaq badan war kulayl kaliya ahay soo saareen falastiin daymaddameeradnaad may fiirii koro leeyina waar ixtiraafka somalilan bay ka cadhaysan yihiin aryaa ku ictiraafayaan adhaa carab waxay dhaheen soomaaliya xuduud xuduudkeena laguma gudbi karo etoobiyana xaq uma laha inay faraha la gasho soomaaliyana wax kastooy rabtaan ku garab istaagayna xataa maxkamada adduunka dacwaan u gudbihaynahay dhaheen qaramada madoobayna waa inay arrintan si degdega uga fadhiisataahay dhaheen etobiyana ma edbanee edab ha loo yeelay dhaheen hadda weligay war carab ka yimid oo midkan iiga dhedhan roon ma arkin war imaaraadka etoobiya lagu xama jiray laftirkiisaa war qatar uu ka soo baxay war imaaraadku abi markuu la diriraayo tigrayda daroonisay siiyeen marka haddana waxaan u malaynayaa soomaaliya inay daroona sii doonaan warkoodaan arkay mar hadda imaaraad ma taqaaniin ma iska hubtaanin warwarkaa naga dhex gelinaya dowladda turkiguna wasiirka arrimaha dibadda somalilan oo safar ugu socda waxay dhaheen kala wareeg meeshaad joogtana uma soo dhaafi karti warba sanada kan masnaadka kala wareegga ah hawadu ahaa waalimanka qarannimadii somalilan maqabyo qoraal bay noqotay war kalemaana warmaysiina golaha ammaanka ee afrika wuxuu yidhi xeerka midowda afrika waxaa ku ku taalla inaan wadan waddan kale xuduuddiisa ku xadgudbi karin etoobiyana wax xaq ah uma lahan in soomaaliya damac ka galo madaxda labada dalna waa inay wada hadashaabay sii daba dhigeen kadibna soomaaliya in la wada hadlaahay u cuntami weysay ayaa si carale warqad u soo saartay wasaaradda arrimaha dibaddayna ka soo baxday waxaana lagu sheegay ilaa abii ka laabto warkii ka soo baxay in aan wax wada hadal ah lala gelayn <laughs> war aynot yeerena aryaadhaha waxaa la yidhi abii axmed waxau soo wacay madaxweyne xasan sheekh kakadibna kadibna taleefankow ku dhegansadow ka qaba diidaa la yidhi ka kadibna abiy madaxweynaha yugandha muuse feentow ayaa la yidhi na wada hadalsiiyowna yidhi aniga iyo xasan shiikh xasanna waxau sheegow caddeeyey inuusan abiy wax wara la gelay ilaa oo wixii uu falay ka laabtow ka tooba keeno mugga etoobiya warkina waa laga diiday adduunyadina waa lagu kiciya muga anigu abiy waxaan dhihi lahay maxaa ku dhimanoo lagu dhahaa war waa dhammaa dhamaade maxaa kuu dhimanoo lagu dhahaa war waa dhammaade hay ayimgooyinka iyo leeray war kalemaanay waxaa la yidhi hadaaniya jar buu kaa ridaa hadafka qaarkiise abiyow hankaagiyo riyadu waa huf iyo beene dhallaan kuma hadaaqeen waxaad ku hamiyaysaaye ha yeeshee hunguri baa hoog ku dhaxalsiine soomaalida haddii aad taqaan uma hawootin war waxaa kaloo la yidhi abi soomaali ma yaqaane sanka lagama taabtee haddii lala sinaa waayo haba kala safnaadeen khilaaf kama sirriigtaane deegaanada dagaalka waxqabad lagu sifeeya warbow waa runtaao heegan baanu nahay ruux kasta soo hujumtaga waar wallaweynay war ma haysaane taliyaha ciidanka milatariga etoobiya uu waftigii celiyey ka mid ahaa wuxuu yidhi etoobiya waa inay u diyaargarowdaa cadow soo jirayna dee marka bilaash baa iskugu waalanaysaana waa la soo socdaa aryaa cadowga soo jireenka ow sheegayaad hee ka tahay saad dhul u siisay ubba wax dushaa noo garanhaya muxuu naga soo doonay warkalamaana waxaa la yidhi abwaan hore miduu yidhi ayaan maanta aragnaaye mitij farayar midhihii bataa kama mahaashaane itoobiya siday maagtay iyo malihii beenow aryaa waxaa kaloo la yidhi mida midhega male hadduu malag dhawaaqe magansaday wedkaygii badinaashaqaye marisiiy marisiiy walaalayaal wadabaalida igasiiya kaadiidnay bawaysiiy war bilaashaa isu waalaysiine lafta nagaa badda nagaa dhulka nagaa cirka nagaa wada nagaa war arireebtana nagaana nagaana hobileeyinhasku naga dheh warmadaya war mahayside lafti nagaa wuxuu ku sugan yahay baydhabo wuxuuna u ducaynayaa samigiis madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen buda warya iska nagaago miihiini naw igole way naga xigaan aryaadhaha nagaanagaada mukow maqla samigay cabdulana wuxuu yidhi wixii la keeno koryaa hoos kulayto toweska kontarool wixii la keeno koryaa hoos koley toweska kontarool waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mid mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo